bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo soddonaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri walaa cudwaana ila cala alimiin sal allahu cala nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi wasalim wabacd qisadii bader baynu ku dhex jirnay iyagoo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu bilaabayo markaa dagaalkii colkiina uu dhaqaajiyey bushaaradaana u dhiiba uhi yuxaribu ljeish ku dhiiri gelinaya si uu amarka ilaahay u qaato ee layidhi dhiiri geli waladii nafsu muxamadin biyadi nafta muxamed ilaahay gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartay buu nebigu yidhi laa yuqaatiluhum alyawma rajul nin lama dagaalamayo kuwan fayuqtal dabeedna la dilo saabiran muxtasiban isagoo sabrayo oo ilaahayna ajri ka doonaya muqbilan hayra mudbir muqbilan soo jeeda hayra mudbirin aan sii jeedin ilaa adkhalahu llahu ljanna ilaahay jannadu gelinaya waman qatala qatiilan qofka qof dilana falahu salabu wuxuu leeyahay furkiisa wixii hub iyo adduun iyo agab uu sito ayuu qaadanaya intaasi hadday dhacday colkiina xadhiga laga furay hawshiina bilaabantay ayaa ragga uu cadaraha muujiye aftaxay waxaa ka mid ahaa saxaabigan laydhaha cumayr bnu xamaam fa qaala cumayr bnu xamaam saxaabigaasaa wuxuu yihi wa biyadihi tamaraatun yaakuluha xabado timira ah ayuu gacantana ku haystay isagoo xabado timiraana gacanta ku haystabaa saxaabigaasi wuxuu yihi bakin bakin maa baynii wa bayna an adkula aljanna ilaa an yaqtulanii haaulaa uma qadafa tamaraati min yadi waakhada sayfahu waqaatala xataa qutil saxaabigaasi wuxuu hi bakin bakin bashbashiyo barwaaqo khayru weyn weeye bakin maa baynii aniga iyo nooma dhaxeeyo wa bayna an adkhula aljanna inaan jannada gala iyo aniga waxaa noo dhaxeeya ilaa an yaqtulanii haaulaai inay kuwaasi dilaan kol haddii bushaaradaa nebiga aan hayo in jannadii aan galo waxa iga xiga uun in kuwaasi dilaa uma qadafat samaraati min yadi xabadii timirta ahaa ee gacanta uu ku haystay buu sidaa u saydhiyey maba calfan waakhada bisayfihi seeftiisii buu la booday waakhada sayfa waqatala xataa qutil wuu dagaalamay ilaa uu shahiiday macnaha dhiirigelintii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo kicintuu ku sameeyey ayaa si aada u dhaqso badan ayuu ficil ugu jawaabay saxaabigaas markiiba gol haddii arrinku caynkaa yahay uun dhaartaa nebiguna dhacday de anigiiyo jannadii waxay noo dhexeeya uun inta kuwaasii dilayaan dabeetana gantu ka saaray intii u awoodi karaya isna waa la khaarijiyey washtada alqitaalu dagaalkiiba adkaaday waxamiya alwatiif waxa kululaatay moofadii macnaha dagaalku marka uu adkaadu ribado ayaa la yidhaa xiina xamiya alwatiis hore inuu soo marnay waa warkii daa uu finiinay laysku dhilay wa ayad allahu lmuslimiina bilmalaaika ilaahayna wuxuu ku xoojiyey muslimiinta malaaig wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa ilaahay unbaa garanaya colaalkiisa caalamka koruu ka soo dejiyey malaaigis daba haysa bushraa lahum iyadoo u bushaaraynaysa muminiinta malaaigtaa iska soo dabadegaysa walitamaina bihi quluubuhum iyo si qalbigoodu u xasilo muminiinta qalbigooduna uu degayay bushaarana way u ahayd waana loo sheegay gurmad isdaba soconaya inuu soo dhacayo falam takun ilaa saaca saacadda la yskuma jirinba xataa huzima aljamcu ilaa colkii gaalada lala kacay wawallow dubur xagga dambena way jeediyeen sidii aayadduba ay sheegaysay aayaddaa uu nabigu akriyey watabacahum lmuslimuun muslimiintuna way la dabagaleen yaqtuluuna wayasiruun yaqtiluuna iyagoo laynaya ilaa meesha naseex kama dhaxeeye wayasiruuna iyagoo qafaalaya kii markaa ruqaansan waayana waa la xidhaya waa la kartiinadaynaya kii kale wax soo yeeha indhaha laga soo saaraya waa la dilaya faqutila min almushrikiin gaalada waxaa laga dilay naxwu sabciina minhum toddobaatan meelahaas toddobaatanaya laga dilay dagaalkaa saacadda soconayay toddobaatan baa hawada loo diray sagaal boqol iyo kontonkii nin ee meesha marayay kuwii ay markaa u arkayeen halyeyga iyo nindoorka ee markaa dagaal cunka ay odhanayeen weeye ragga aan la marayn kuwii baa gawda laga saaray min quraysh bay kamid ahaayeen qurayshtii nebi maxamed ka dhashay wey gacaltooyo iyo tolnimo meesha ma taalle iyo iimaan ayaa lagu kala baxay qolana waa ahlullahi oo iimaan bay ku dirari qolana waa ahlu shaytaan oo kufri bay ku dirari labadaa qolaa loo kala tego seeftaa la iska aflaya markaasuu dagaalku macno leeyahay waaye raggii la laayay buu wax kaaga sheegaya qurayshtii caanka ahaana ka mid ahaa odayaashii quraysheed iyo dadkii ahlulxilli walcaqdiga maka ka ahaan jira wey carabtana u jireen waxaa ka ahaa min quraysh waxaa ka ahaa cutbatu wa shayba ibna rabiica labadaa nin waa cutbatu bnu rabiica iyo shaybatu bnu rabiica walwaliid ibnu cutba qutiluu mubaarasatan iyaga waxaa lagu dilay mubaarasadii mubaarasadu waa isu soo bixidii hore waataynu xalay iyaga soo maraynin awala alqitaal dagaalka markii ugu horeysay ayaa issoo bixidii labadan la dilo waynu soo marnay saddexdaa nin waa abulbuktur ibnu hishaam isaguna raggii caankaa buu kamid ahaa mid waliba buu leeyahay wakti se uma hayno waljaraax ninka isagana magacaa la odhan jiray jaraaxani wuxuu dhalay raggii jannada loogu bushaareeyey asxaabi kamid oo magaciisa la idhaahdo abu cubaydat manaa jaraaxani waxa weeye waalidu abi cubayda abi cubayda ayuu waalid u ahaa marka ninka jannada lagu bushaareeye waa abi cubayda abi cubeydaha jannada lagu bushaareeye aabihii oo jaraax la odhan jirayna meesha ku dhintay marka ila waxaa la idhaha abu cubayda ibn ljarax jaraaxa meesha ku tawaf isaga qatalahu ibnuhu inankiisaaba dilayba abu cubeydahan jannada helay laftiisaa busha ayaa khaarajiyey odayga sababtuna waxay ahayd bacda an ibtacada canhu intii uu ka durkay falam yasdajir uu cagadhigan waayey markii safkii la iska soo horbaxay ayuu arkay aabihii oo halkan seef la soo ximayo oo gaal ah, oo doonaya isaga inuu dilo xaggaas uga leexday dabeetana wuu soo daba dhigtay haddana xaggaa kale uga leexay wuuba kusoo hagaagayba oo inanku doonaya inuu khaarajiyo dee kolkay noqotay inuu isaga dilo uu iskurta hordhigay uu ihi gaal dhintay dheh soomaali baanu hayn kaas waay aruu noo islaamiya noo daa odhan lahayn odayga reerkiiya waxna wada wadeen waqatala umayata bnu khalaf waqutila umayata bnu khalaf wabnuhu cali umayata bnu khalaf iyo inankiisii isba waa la dilay labadaasina kuwa la dilay kamid mid ahaaya waa raggii caanka ahaa ishtaraka fii qatlihimaa labadan dilkooda umaye iyo inankiisa dilkooda waxa wadaagsaday oo isugu tegey jamaacatun min alansaar koox ansaartii reer madiine ah ee taariikhdooda hayay haddaba reer madiine qoladani laakiin taariikhdooda haye in islaamku maka uga yimi waxa wehelinayay qolada reer ansaareed maca bilaal ibnu rabax wa camaar ibnu yaasir labadaasina way wehelinayeen camaar ibnu yaasir iyo bilaal ibnu raraxo muaadinkii nebiga ah labadaasi reer markay hana wararkii lagu soo cadaabay halkaa kuwa soo cadaabeyna kuwanaa ka mid ahaa kooxan saara intay kaxaysteen bay kuwan gawda ka saareen waqad sacayaa fii dalik arrinta way u saciyeen sacig way u ordeen macnaha way way u hawlgaleen arrintan way ka hawlgaleen siday nimankan u dili lahaayeen safka kusoo jira sababtuna waxay ahay islaamnimada deewo halkeeda laakiin limaa kaana yafcaluhu bihimaa wixii uu labadan saxaabi ku samayn jiray umayatu fii maka umayatu bnu khalaf wixii uu labadan saxaabi ku samayn jiray maka ah, lawaa kii abubakar sidiiq radia allaahu canhu ka iibsaday bilaal markii u arkay sida u cadaabay yihi waar miskiinka kada horaynu usoo marno markaasuu yihi maxaad u qaban kartaa de waan waxbaan u qaban karaaye de haddaanad wadaynin iga iibi buui dee intaa miyaad siisanaysa wixii uu doonayu ka siista marka ninkani waa nimankii wa min alqatlaa raggii lalaaye waxaa ka mid ahaa xandalatu bnu abu sufyaan abu sufyaan oo safarkaa wada inankiisii oo colka la socday wa abujahlu bnu hishaam iyo ninkii abujahal la odhan jiray jahliga aabihii raggaasaa meesha ku dhintay asqanahu waxaa nafta isugu keenay macnaha dhul dhigay waxa wadada ka duwoo dhul dhigay oo dhaawac xun ku dhuftay fatayaani sakiiraani min alansaar laba dhalinyaro ah oo ansaarta ka mid ah oo markii safka lagu jira ayaa asxaabtii muhaajiriinta ahaa ee waaweynaa mid ka mida bay labadaa dhalinyarii weydiiyeenoo waxay idhaahdeen adeer abujahal ninka la idhaahdo miyaa taqaanaa iyagoo reer madiino ma garanayaan waa niman yaryar markaasuu i maxaa ku fallaydanoo islaamka inuu aada u dhibi jira maqli jirnay markaasuu i waa ninkaa colka tartiibinaya ee dadka isku simaya magacdaaday ku siiyeenoo laba seefoodba cirbaa ku jareen iyo kurta ifkaanku markaa waxa wey naftay isugu keeneen dee dhaawac xun buu noqdoo khatar ah sababtuna waxay limaa kaana yasmacaanihi wixii ay maqli jireen ayay u dileen min annahu kaana isagu wuxuu ahaa shadiid aliidaa dhibaato daran mid ku sameeya lirasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayuu dhib badan ku hayn jiray nin nebigu ka fadhii waayey buu ahaa halkaa maka aliidaa waa dhibaatada wey markaa kolku dhaawac xun ay saafiis weydaadsadeen ayaa dabeedna ay eh, dhulka dhigeen waa kuwii nebiga oo isaguna xag dambe taagan ku yaro noqday eeyihi ninkii abijahal socoy aasuuli kiineebaa dilay markaasay mid waliba yidhi anaa dilay markaasui seeftiina tusa ila dhiiggii baa sii qoyane mid walba wuu aagay dabeedna wuxuu i kilaakumaa qatala labadiinuba waa dishay waaya isagoo haddaba naftii kusii jirto ayaa waajhaza calayhi waxa iskaba raaciyey cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu ijhaazku jahaza walama jahazahum bijahaazihim suuratu yuusuf waa tabaabushaha waxa iskaba raaciye wey oo talaamusheeyo adduunyada uga sii dhameeyey oo xagga aakhira usii anba bixiyey cabdillaahi ibn mascuud cabdillahi ibn mascuud baa u yimi isagoo garhka dhulka darayoo fuqa cirka u haddana marna isrogaya abujahal markaasuu i waryaa arma abujahal baad ahay dee cabdillaahigana wuxuu ku garaaci jiray makaa ilan waa adduunyada waa maalmee markaasuu i miyaan ahay dee nin tolkiidibaan ahay qaanaanu isku qoro ahaynba alla igu saliday dee maxaa kaleed sheegi buui walow qatalanii kayru akaar laakiin waxaan jeclaan lahaa qoti ragaan ahayn inay dilaan shawqad sida dee dadku had iyo jeer markay badaawida yihiin reer miyiga yihiin <laughs> haylbaxaabay u haystaan inuu dib dhacay reermiyigu had iyo jeer iyagoo badaawi oo ka qodsidu ka ilbaxsan yahay beerta qotaa oo uu ka horumarsan yahay ayuunbay haddana wax ka sheegaan markaa kuwa reer ansaareede ee beer qodaalka ah ee reer madiina qaar aan ahayn baa i roonaan lahaa bu dabeed dakulkaasu kaw kaga siiyey intuu garka halkaa qabtay garhkii dheera kolba yar dhanuu yaro jiiday buu kaw ka siiyey waaya taariikh xumadaasu ku tego ashahaadadiisii halkaas ahayd anaadna ashahaadana faankaasu ku tegay waqutila nawfal ibnu khuwaylid ninkaasna raggii caanka abu ahaa qatalahu caliy bnu abi aalib baa dilay waqutila cubayda walcaasi waalidu abi uxayxa ninkaasi isaguna dhalay waqatala waxaa dilay cubaydata walcaasi waalidu abi uxayxa labadaana waxaa dilay saciid ibn lcaas ibn umayr waaya waqutila kaiiru kayruhum rag badanoo kuwan ahayna iyagana waa la khaarajiyey macnaha dee si koob kooban unbuu magacyadooda usoo qaadanaya ama alasraa dadkii iyaga lasoo qafaashay fa kaanuu sabciina aydan toddobaatanay ahayn kuwii la qabtay maalintaa beder boqol iyo afartan baa laga qabtay sagaal boqol iyo konton oo ahna colka nebiga saddex jeer bay kusoo laabmayeen dee xaggana malaa'igtiibaa ka safnayd toddobaatankan markii gacanta lagu dhigay qutila eh, qatala minhum calayhi salaam nebigu toddobaatan la qabtay waxa uu dilay wa huwa raajicun isagoo jidka sii socdo xagga madiine lagu sii wado ayaa nebigu uu dilay laba nin labadaasi waa kuwe cuqbatu bnu abi mucayd wa nadr bnu lxaris labadaasuu dilay labada dad iskuma jiro dadkii maxaabiista ahaa dee waa la iswada garanaya laba ka mida bui labadooda madiine iyo meelaha aynagu geynina u dhameeya cuqbat bnu abi mucayd waxau ahaa ninkuu nebigu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam quraaru haadihi lumma ama ashqal qowm qolada meesha joogtao dhanka ugu gaabsan quraar binu saalif ninkii la odhan jiray hashii nebi saalix dilay halkii oo kale ummaddanna ugu jiraa buuri kaasi ma mid bilaa khayr khayrkuba ka dhammaadayba isaga waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam horeynuu soo marnay bilowga kitaabka iyadoo nebigu kacbada harkeeda uu ku tukanayo ninkii yidhi buu ahaa carwaa kaa maxamed foorfooransanaye hashaa baktiday kumaa midhicirkeeda dusha ka saaraya ayaa ayaaiyay isku yidhaahdeen dabeetana isagaa yidhi anaa saaraya markaasuu midhicirkii soo qaaday nebigoo sujuudsan buu madaxa ka saaray ninkaasu ahaa marka dee nadr bnxarisna waa ragga qur-aanku uu ka sheekeeyey suuraduhu ay aada uga waramayaan maaragtay taariikh xumadiisa waay waidaa tawallaa sacaa fi lard liyufsida fiiha wayuhlika alxarsa wannas intuu nebiga caayo markuu dhaqaaqo ayuu dabeedna yuhliku alxarsa wanasla baa ilahay wi dalkii iyo dunyadaba wuu kharaabin jiray xoolahana wuxuu sii goyn jiray boqonka beerahana wuu sii gubi jiray dadku leeyihiin muslimiinta alladayni kaana bimaka makay joogeen min ashaddi lmustahziyiin kuwa mustahsiyiinta kuwa ugu daran bay ahayd mustahsiyiintana de waxaad qisadooda ka akri karaysaa suurat lxijri aakhirkeeda suuradda ka sarraysa suurat naxl ilahay baa yidhi innaa kafaynaaka almustahzi'iin kuwa kugu dheeldheelaya anaa kaaga filan marka qaarkoodna sangaalo iyo dirxi iyo juudaan iyo ay cuna iyo waxaasaa ilaahay uu ku saliday qaarna beder bay ku raawaceen ilaa nin ilaahay dabagalay kabtiima yaalla ah xaaladu saasay ahayd muuqaal oo kooban markaan ka ku kuwi sheekh toddobaatankii la dilayna raggaasaa ka mid ahaa toddobaatankii la qabtayna raggaasaa ka mid ahaa wa kaanat haadihi alwaaqica dhacdadani xagga taariikh ahaan waxay dhacday fii sabcata cashara ramadaan toddoba iyo tobanka ramadaan be waxaa halkaa lagu tusinayaa qofka muslimka ay markuu sooman yahay qof caajisahoo ciirciiraya oo cunno u buka maaha laakiin waa qof kari kara isagoo soomanoo cibaadada soomka ah gudanaya cibaadada seefta iyo hubka lagu dagaalamayo jihaadkan inuu ku daro ayuu kari karaa lidaalik baa taariikhda marka dib loogu noqdo nasriga iyo guulaha ugu waaweyn ilaa goobihii lagu xoreeyey qudusna ha ahaatadee lix boqolaadkii dagaalada ugu culus ee gaal isu soo urursado farabadnaa laga adkaan jiray waxay u badnaan jireen ramadaan nasrigaa ramadaan soo dega wahuwa alyowm aladii ibtadaa fiihi nuzuulu lqur'aan waa maalinkii uu qur'aanku soo bilaabmay macnaha rab qur-aanku dee sidaa isaguba uu xusayo bisha ramadaan ayuu soo degay qur'aanka kariimkaah shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan waa bilowgii iqra marka iqri bilaabmaysa wey toddobiyo tobankani islaamku wuu caga awood ahaan buu u oo ramadaan bay ahayd toddobiyo tobankaana cilmigiisii baa bilaabmay iyo iftiinkii waxiga markii u horreysay ay qris oo wa bayna taarikhayni labada taariikhoodna waxa u dhexeeyey arbacata cashara sanatan qamariya kamila afar iyo toban sannadood baa udhexeeyey nebigu saddex iyo toban sano hadduu maka joogay dee halkanna waa sanadii labaad saddex iyo toban iyo sanadkii koobaad oo afar iyo tobana kii labaadna waaba lagu jiraa marka kan labaad barhkii iyo waxa isu tegaya dee kii saddex iyo tobnaad oo barhkii uu ka yimi maqaa marka afar iyo toban sano oo dhammaystiran ayaaba u dhexeeyaba markii waxyigu soo degay iyo markii islaamku seefta uu wax ku hagaajiyo ku muquuniyey raggii hor fadhiyey afar iyo tobankaa sana jawigiiba isbedelayba waqad amara calayhi salaam nebigu amar buu bixiyey bilqatla dadkii dhimashada ahaa ee la laayay baktigii gaalada ayuu amar ku uu yidhi war bal meelaha inooga jiida baktigooda fa nuqiluu waxa loo riixay waxaa laga jiiday min masaaricihim meelihii ay gaylaansanaayeen meelihii ay sidaa u jiifeen ayaa laga jiiday allatii halkaasoo kaana arasuulu calayhi salaam nebigu uu ahaa ahbara bihaa mid kaba sii waramay qabla xusuuli mawqica intaan dagaalku dhicinba ayuu kasii sheekeeyey asxaabta bushaaradu siinayay kamid ahayd markii uu khudbadaa ujeediye dagaalku bilaabmayey ayuu ihi halkaa u xajiifinaya abujahal halkaa labadaa geed dhexdoodana ninka la idhaa umayat bnu khalaf nadru bnu xaarisna halkaa ka shishaysa ninba meel buu boos buu usii cayimayba ila ilaahay baa layr ugu sii shiday waxaasaa macrifo ah mid walba wuu sheego wuxu hi kaasi halkaasuu jiifaa bal hadda kalena halka kalena markaasaaba raggiiba wada muraaqoodayba oo dee usii muuqatay iyadoo lagu cabayba waxyaabaha ragga sii kiciyay kamid ahay kolka halkan imika laga jiidaya ay jiifeen waa halkuu nebigu qabla xusuuli mawqica intaan dagaalkuba bilaabmin bartuu farta kusii fiiqahay halkee loo jiiday ilaa qaliibi beder beder qaliibkeedi qaliibku waa goofka weyn eriyadan weyne goofka ah ee iska dee kudaafadaha iyo lagu guro had iyo jeer halkaa wey qaliibku halkaas ui waa bal halkaa ku ururiya liannahu calayhi salaam nebigu kaana min sunanihi fii maghaaziy markuu dagaalada ku jiro dhaqankiisa waxa ahaa makhaazidu waa dagaalada sunankuna waa dhaqanka sunno iyo dhaqan waxa uu ahaa xaalad dagaal marka lagu jiro idaa mara bijiifati insaan qof bani aadama meydkiisa markuu soo maro amara biha fadufinat amar buu bixin jiro wuxuu odhan jira hal aaso meydkaa hal aaso buu odhan jira laa yasalu canhu muminan aw kaafiran gaal iyo islaam mid kastaba ha ahaado ama gaal ha ahaado ama muslim ha ahaado waxa weeye ixsaanka samafalka uu leeyahy dagaalku ayay ka mid waa la dagaalamayaa gaalka waa la dilaya laakiin gartiisaa la siinaya gartiisana waxaa ka mida kol hadduu insaan yahay bani aadam dee aragga insaanka ama aragga dadka ee ka wiswisaya daraaddeed karaamaduu leeyay kamid mid taha in la aaso waa aasi jiray halka dadka kuwa kale ee gaaladu ama dhakada ay goostaan ama sanka ama ay ku ciyaaraan miyid wareenkuna xaaraan bu ahaa waay marka tii oo kale isagoo ka duulayabaa wuxuu yihi way fara badan yihiine xabaalo uma samayn karne goofkaa weyn ha lagu asturo goofkaa weyn halkaa la geeyo walamaa ulqiya cutbatu markii ninka cutbo la idhaahdo lagu riday godkii waalidu abi xulayfa abi xulayfa saxaabiga la odhan jiray buu cutbahani waalid u yahay abi xulayfana waa axadu saabiqiina ila alislaam islaamka raggii ugu horreeyey wey inankuwa abi xulayfa waa raggii hore u islaamay kaalinta kulahaa goobta ka dagaalamaya laakiin aabihii waa cusub oo ragga meeshan lagu riday goofku ka mid yihi waa la kala tegey tijaabaa la maray in burfiniin ka hadhay unbaa soo hadhaysa taayara wajhu ibnihi inankiisa wejigiisii baa isbedelay abi xunayfe inankiisa abi xunayfe wejigiisa ayaa isbedelay markuu arkay aabihiiyo goofkii lagu riday fafadana rasuulu calayhi salaam nebigu wuu ku baraarugay fadanadu waa baraaruga iyo qofka oo aad maaragtay eh, dareento akrido nafsiyaadkiisa iyo dareenkiisa aada akrido wuu ku baraarugay nebigo cilmu nafsigana wuu yaqaanay nebiguy eh, saykolojiyadii qofkan u akriyey markaasuu arkay inuu yasilanaaday inanku fa markaa nebigu ninkii wuxuu ku yihi saxaabiga ahaa lacallaka wax laga yaabaa malaha dakhalaka inuu ku galay min shani abiika shayun warbalaha aabbaha inaad ka naxdaaba laga yaabaa abi xudayfow odiga yaro silanaaday faqaala saxaabigu wuxuu uhi la macnaa dee maxaad uga naxaysaa wey annaba qaar aanu walaal ilmaadeernay aanu kaw ka dhignay rag baa aabbahood dilay adiga qaar kalabaa laku sababay wey fa qaala markaa wuxuu ihi laa wallaahi waan dhaartaye inaanan ka naxin walaakinii kuntu waxaan ahaa acrifu min abi aabahay waxaan ku aqaanay ra'yan wa xilman wa fadlan nin aqoon lena uu ahaa nin degan buu ahaan jiray deeq badan fakuntu waxaan ahaa arjuu waxaan rajaynaya an yahdiyahu llahu lilislaam inuu ilaahay kusoo hanuuniyo islaamka ayaan iminka ka hor rajo ka qabay falamaa ra'aytu maa maata calayh markii aan arkay wuxuu ku dhintay axzananii dalik arintaas ay murugelisay gaalnimada uu ku socdo adduunyada kaga tegay ee uu ku ambabaxay kolkaan arkay taan ka xumahay waa odaygoo gaalnimo ku dhintay odaygoo dhintay maaha odayga oo dhintay kama xuman laakiin gaalnimadu ku dhintay baan ka xumahay dee taasina waa gar oo nebiguba adeerkii abu aalib inuu gaalnimo ku dhinto wuu ka xumaa lannahu qofka gaalka ah siyaabaha lagu naxariisanaya kamid ta ah inaad la jeclaato inuu hanuuno inuu hanuuno aada la jeclaato ila horumarkiisiibaa saas inuu halaagsameeyo inuu badbaado qofka bani aadamka ah waa inaad jeclaataa inuu badbaado badbaadadiisuna waa islaamkaa bilaadiinta ah daawadeedbaan ka xumahay taasina waa garab fadacaa lahu rasuulu calayhi asalaam nabigu ninkan wuxuu ugu duceeyey bikhayr ilaahay akaasamiriman allaha kaa siiya buurkan adigana bedel khayr qabaha allaha kaa siiya ugu duceeyey uma amara calayhi asalaam nabigu amar buu bixiyey biraaxilati walaada kooraha la ii saaray bui raaxilada raaxiladu waa neefkii uu fuushanaa neefkii bal hadda gaadiidka iyo xidhxidha fashudda calayha markaasaa lagu xidhxidhay koorihii xataa neefkiibu hashiibuu yaro fuulay waa anbabaxaya xataa qaama wuxuu istaagay ilaa uu istaagay calaa shafati alqaliid goofkii dadka lagu riday qarkiisa waa anbabaxay hashibaa koorihii loo saaray wuu fuulay wuu yar dhaqaajiyey goofkii dushiisa meeshii janaasadaha lagu ururiyay bakhtiyaasha kufaar ayuu qarkiisa istaagay casharuu dhigayaa taariikhda mustaqbalka qur-aanjay ku quusana wey xagga gaalka waaya markuu halkaa istaagay alladii qaliibkaasoo rumiya fiihi lmushrikuun mushrikiinta lagu ganay halkaa macnaha lagu riday ayuu isu taagay fajacala yunaadiihim biasmaa'ihim wa asmaa'i aabaahim wuxuu bilaabay inuu u yeedhyeedho magacyaashoodii magacyaashii aabayaashood ayuu ugu yeedhyeedhaya ilan waxa fidsan yahayba kuwa halkan lagu ururiyo niman la ilaawaya maaha niman maskaxdu ilaaweysa maaha rikoorka maskaxda aada ugu jiraan marka inkastay dad badan yihiin haddana in badan buu uxusuusanyay nabigu caleyhi salaatu wasalaam magacood yakii aabahood bu ugu yeedho muxuu leeyahy yaa fulaan ibnu fulaan hebel hebelow wa yaa fulaan ibnu fulaan hebel hebelow magacyadoodu saa ugu yeedhyeedhay ayasurukum makaas ma idinka farxinaya annakum kuntum inaa ahaan lahayden adactum allaha warasuulah wa rabbi iyo rasuul inaad ka tala qaadan lahaydeen taa ma jeceshihiin imanka xaqiiqadii ma aragteenoo haddaa ilaahay iyo rasuul aqbali lahaydeen oo adeeci lahaydeen ma garan lahaydeen imika wanaaggeeda ma garanaysaan iminka wanaaggeeda taasi ma idinka farxin lahayd inaa halkaanu taaganay taagnaan lahaydeen ayasurukum ma idinka farxinaya anakum kuntum ina ahaan lahaydeen adactum allaha warasuulah ilahay iyo rasuulkiisa ina aqbashaan war saasasoo idinkamay farxiseen hadda marka dabeedna nebigu wuxuu ula hadlay erayuu kula hadlay ahluljannuhu ahlunaarka ay kula hadli doonaan qur-aankuna sheegay sida suuratulacraaf aada ka akhriyi karaysa qisada ka waramaysa ahlunaarka iyo ahluuljannaha iyo asxaabuulacraaf asxaabuuljanna iyo asxaabu naar asxaabu lacraaf saddexdaasaa mid walba markaad suuradda akhrido maqaalay leeyihin cododbaa la isweydaarsanaya codkii ahluljannaha ay u qadimeen ahlunaarkoo qayliyaya ayuu nebigu soo qaatay dabeedna nebigu wuxuu hi fainaa qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqan fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa qaaluu nacam faadana muadinun baynahum anlacnat llahi cala alkaafiriin halkaa weeye markaa nebigu wuxuu ku yidhi nimanka halkan ku uruuray jinaansadaha fainaa qad wajadnaa anagu waanu helay muslimiinta haddaanu nahay maa wacadanaa rabbuna xaqa wuxuu ilaahay iyagu noo ballan qaadoo dhab adaanu soo taabanay inuu cadow nooga helinayu ballan qaado dee waa haynaa halkaasaanu idinku hubinay fahal wajadtum idinku ma hesheen maa wacada rabbukum xaqan wuxuu ilaahay idiin ballan qaaday oo dhab ah oo ah maxay dee aaxjab aaxjab iyo in laydinka adkaan doono adduun iyo aakhirabana halaagsamaysaan tii maanta ma haysaa adduunyana seegte aakhirana seegte soo ma haysaa waa maqaaladii ay ku yidhaahdeen ahluljannuhu ahlunaarka ahlunaarkii baa yidhi an afiidu calayna min almaa waxaa ilaahay idinku arsaaqiya biyaha qaar waanu waa balaysane wax nagu soo sayda ciyi noo fidiya ciyi markaasay maqaaladan udhiibeen yidha war waa la kala hoydeeye annagu tii ilaahay noo ballan qaado helna idinku tiinii ma haysaan de hala kala aamuso maxaa la isleeyahy waa isku xidh adduunyada iyo aakhira saa la isugu xidhaya faqaala cumaru yaa rasuula allah cumar baa dabeetana nabiga su-aal weydiiyey wuxuu ku yidhi maa tukalimu min ajsaadin laa arwaaxa fiiha oo maxaad kala hadlaysaa jidh aan naf lahayn min ajsaad jidh laa arwaaxa fiiha waa jidhadh iyo baktiyaal aan lahayn ruux ile qof nool lala hadlaayo faqaala nabigu wuxu uhi waladii nafsu muxammadin biyadi ilaahay baan ku dhaartee maa ma antum biasmaca idinku kama maqli ogidin lima aquulu waxaanan leeyahay minhum iyaga wallahi maqaalada aan leeyahay isku sibaa umaqlaysaan iyaga iyo idinku siday imika umaqlayaan ku kala duwantihiin waxa weeye waa laba maqal oo isku mida laakiin waa laba maqlo haddana kala duwanoo midna dee uu jawaab bixin karo midna uu jawaab yahay labada maqlena way kala duwan yihiinoo laba caalam bay kala joogaan midna caalamulaakhira buu tegey aba kuusii bidhaamaya midna caalamudunya buu joogaa mar haddaba laga sheekeysanayo cadaabalqabriga iyo dadka aakhiro waxa ay maqlaan iyo arrimahaasoo dood caaisho iyo asxaab kale ay yeesheen maqaalada ay caayishi tiri ayuu halkan ku yara dhex daray sheekhu iyo aragtida ay ka qabtay dadka aakhira iyo arrimahooda caaisha markaasaa caaisha waxay leedahay iyadu maqaaladanay tii wataquulu caaisha radia allahu canha caashaa waxay tihi waa beri dambe la sheekaysanayay inamaa qaala nebigu wuxuu yihi inahum alaana la yaclamuun iyagu imika waxay ogyihiin ana maa kuntu aquulu lahum waxa aan iminka ku leeyahay xaqun inuu yahay bay ogyihiin way maqlayaa nebigu mu odhanine waxay garanayaan waxaan leeyahay inuu xaq yahay macnaha markay halkaa tagaan baa wixii aan ku odhan jiray inuu xaq yahay ayay fahmi doonaan nebigu sidaasu uli macnaha xadiidkan markii dee nebigu uu sheegayay caaisha goobta may joogin laakiin asxaabtan kale uga xogogaalsan baa maqaaladii sideedii inoogu sheegay iyada laakiin siduu warku ku gaadhay ayaa ah sidan wa nebigu mu odhan nin kuwa xabaalaha ku jiraa wax maqlaya isagu wuxuu yidhi xaqiiqaday ogaanayaan wixii aan u sheegay inuu xaq ahaa ogaanayaan uma qara'at markaasi aayada soo daliishato waxay akhriday fa innaka laa tusmicu lmawta nebi maxamed oo dadka dhintay waxba maqashiin maysa waa aayaddaa suurat ruum ku sugan aayaddan kalena way soo daliishatay ee iyaduna ku sugan faadil wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur dadka xabaalaha ku jira waxba ma maqashiinaysa labadaa aayadood bay soo daliishato markaasay ku kabtay xadiidka dabeedna waxay tihi inay xaqiiqada ogaadeen wuu sheegay nebigu laakiin maqal muu sheegin marka sida saxda ahayna waa sidan dee asxaabtu ay sheegeen iyo cumaro maqaalada nebigu wuu yihi siaa umaqlaysaanba iyaguna umaqlaya aayadahana iskama hor imanayaane fa inaka laa tusmicu lmawta waxaba lagu fasirayba dadka dhintay adigu maqashiin mayse waa gaalka dee geeriyeysan wey ila gaalka waxaa lagu tilmaama mayit uu dhintay marka kaa ma maqashiin karaysid xaqa ee dhaguhu ka furaysanaya wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur dadka qubuuraha ku suganna waxba maqashiin maysid maqal la mida kan ku ag oo kale hadduu wax kaa maqlana maqalkiisu la ma aha dee qofkan ku hor ee xaqa faa'iidaysan kara camal fali karae alla rumayn karaa maqalkiisa la mid way kala duwan yihin sida markaa mufasiriintua ay dee ku fasiraan aayadda dee waxaana sii fasiraya xadiidkii kale nebigu calayhi salaatu wasalaam intoo saxaabi la aasay uu dee lahaa saluu liakhiikum tatbiid fa inahu lana yusal war walaalkiinan aynu aasnay ilaahay waxa u weydiisaan inuu kelmadda ku sugo imika ayaa la weydiinayaa ah, markii dambena wakiilahaa inahu yasmacu qarca nicaalikum wuxuu maqlayaa kamihiina sanqadhooda ayuu maqlayaa wax kala daayo marka taasi waa arrin kale taqulu waxay leedahay caaisha yaclamuuna dalik arrinta way ogaanayaan xiinamaa tabawa-uu maqaacidahu min annaar marka ay degaan goobtooda naarta tabawa-uu markay degaan maqaacidahu min annaar halkay naarta ka fadhiisanayaan kolkay galaan bay dareemayaan ogaanayaan wixii nebigu ugu yeedhaya inuu xaq ahaa tafsiirka aayadda iyo wixii ay ku jawaabtay iyagu intaanu soo yaro dhex dhige qisada halkeeda kasii soconaysa imankii halkaasaa lagu aasay nebiguna saasuu ugu baanay calayhi salaatu wasalaam baan isa garab u ahaa iyagu yaanay jawaabin laakiin taariikhda qormaysa uma arsala calayhi salaam almubashiriin nebigu markaa wuxuu diray dad bushaareeya oo had iyo jeer dagaal marka la arkay iyo marxalad xasaasiya waxa barbar socdaa xarbuliclaam wax la ydhaha xarbuliclaam dagaalka warbaahinta iyo dicaayadda ayaa isdabarbar socda oo qolada lagaga adkaado moralka laga wasakheeya oo laga xumeeya marka nimanka munaafiqiinta abaa ah nashuushad soo afuufay kuwa qur-aanku uu ku tilmaamayo laxzaab almurjifuuna fi lmadiina magaalada madiina kuwa dadka bacaynaya bay ahaayeen ee balaynaya waswaasinaya khalkhalinaya bay ahaayeen marka wuxuu doonayaa waxaasi inay sii aamusaano intaan mmagaala magaaladii madiinaba lagu noqoninba si dadku usii bushaaraystu rag buu kala diraya raggii iclaamka sixi lahaa fa arsala cabdlahi cabdallaahi bna rawax liahli lcaaliya cabdullaahi bnu rawaxa gabayaagiisii nabiga wuxuu u diray ahla alcaaliya madiine taag xaggeeda sare dadka degan wa arsala zayd bna xaarisa liahla saafila zayd ibni xaarib isagana wuxuu yihi war faraska raacoo dhabadhace oo ogeysiis u dir liahli saafila saafiladuna waa qaybta hoose madiina madiine qaybteeda taagan iyo tuulooyinka ku dhow adigu soo ogeysiye cabdilaahi in la guulaystayo rag la kala hadhay lana soo wado markaa habqankoodii iyo maxaabiistii adiguna sayidow xaggaa hoose magaalada iyo tuulooyinka yaryare ku dhawogeysi zayd dee xokaynihii nebigu ahaa ka ag berigii horena waaba tii lagu tilmaami jiray zayd ibnu maxamed intaa qur-aanku diiday zaydkaasi markuu isagu sii tegaya raakiban calaa naaqati rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam isaga arrinkiisu waa khaasoo gaarigii nebigu wataa hashii nebiga ayaabuu isaga calaamad u aba oo wataaba sababta uu sidan iclaamka iyo warbaahinta nebiga ugu dagaalamayaana waxa weeye wa kaana almunaafiquuna waalkufaaru min alyahuud munaafiqiintii iyo yuhuuddii madiine deganaa ayaa waxay ahaayeen qad arjafuu bilmuslimiina eh, birasuuli waalmuslimiin waaya waxa ay gildileen rasuulkii iyo muslimiintii irjaas ayay ku sameeyeen Ah. waxa ay markaa shar ka sheegayeen oo ay dacaadeynayeen oo ay ka dayrinayeen rasuulka iyo muslimiinta goorma lagu caday kuwaa beri hore ayay ka shubeen halkii quraysh afka gashatay miicdi soo noqotayba waxaasay madiinaha baraha ku akriyayeen tanina waxa weeyaan buu sheeku ku yidhi waa caadat alacdaa dadka had iyo jeer cadowga ah ayay dhaqan u tahay fii idaacati daraa qalabka warbaahinta idaacadda ay wax ku dhibaan adara waa dhibaatada caadat lacdaa fii idaacati daraa hadiyo jeer kuwa cadowga ahi idaacadahay wax ku dhibaan oo beeno cad baa la sheegaya beeno cad iska buurbuuran iminka dagaaladan ay gaaladu kula jireen dadka muslimiinta ee bariga dhexe iyo afghanistan iyo meelaha dee dadkii xataa gaalada rumaysnaa iyo xataa isla iyagii ayaa arkay meesha in dee la isu dhiibayay abeesooyin iyo been beena in la isu dhiibayo khatara in laysu dhiibayo ayay arkeen oo kolkaasaa jasiire iyo kuwan kale ee maaragtay dee carabtii meelaha ka hadla baa warka ay soo daayaana laga daawanayo waxa uu sheegayaa dadkoodii oo qaar la maxaabiistii amerikaanku qaar sidaa la kada o kada idaacadihii kale reer galbeedkuna ma sii daynayaan dabeedna dadkii way xalaaqeen oo waxay dhahan war waxa idaacadahani sii daynayaan iyo kuwiin ma laba kale adduunyaah yaana isku adduunya un ahayn kolkaasay yidhaahdeen idaacadaha bariga ka imanaya habe laga joojiyo yaan laguma soo jahaynin satelliteka xagga iyaga habena laga joojiye bay yidhahdeen marka waxyaabaha ugu xanaaqayaan bay kamid beentaasa la dhiibaya la iibinaya waa caadat alacdaa fi idaacati adara sidaa daraaddeed ayaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ee warbaahinta ku hawlani an yaquumuu dowra alxaaris bal waa inaanay ka liidan nin gatekeeperka ah, gatekeeper waa inaanay ka liidan ninka washmaanka ahi guriga qofka laga jecel yahayna wuu usoo daayo ama cidda mudan in lasoo daayo ama dee halkan laga doonayo kii markaa aan laga doonayninna wuxuu dhacdaa ma joogo iyo wuu meermeeriyaa laakiin haddii kuweeni warbaahintu wax allo wixii ay ku hadlayeen kuwa shisheeyo dada islaamka haysayaan waxay ku hadlayeen xarbudicaayahoodii ay iyaguna sii daayaan oo xataa erayadoodii ay isticmaalaan waa dhibaato wey erayadiibay isticmaalayaan marka waa in mustalaxaadkooda iyo terminologyga ay leeyihiin laga guuraa oo dadka muslimiinta ay noqdaan dad hadday warbaahin leeyihiinna warbaahintooda xoro ah waayo aniga arkayo imaka idaacaddaad furtaba waxaa ka soo baxaya xamaas baa ku guulaysatay doorashadii falastiin waa meeshaad furtaba suuqa jiro idaacadahaba waxa weeye xamaas iyo eraan iyo ciraaq ooba intaaba intaasaa laga baaca mushtareeya oo warbaahinta oo dhami ay markaasaa dabeedna maamuladooda u sareeya waxay leeyihin dimuqraadiyad haa laakiin dimuqraadiyadda lafteedii baa kala duwan bay idhahdeen imanka dimuqraadiyadda way kala duwantaha dimuqraadiyaddu waa inaanay soo saarin irhaab macnaa dadweynuhu waa inaanay dooranin ciday doonayaan ay doortaan cid aanu doonayno arinkii baa saa isugu biya shubka waa cajiib saa darteed baa waxay iminka taxliil ay beri dhaweyd sheegayeen baa waxay idhaahdeen america waxyaabaha ay ku weyday dagaaladan bariga ay kusoo duushay saddex arrimood baa ugu muhiimsan bay dhah ta u horeysa dhaqaalihii khalkhal bay gelisoo dee dolarkan inagu jabay ee yurob iyo yaankiiya waxaasi dhaafeen oo dagaalada u galay iyo talabaada quwadii caskariga ahayd ila waxaa markii hore loo qabay quwadani inay intan ka badan tahay oo meel hadday saa u eegaan ay iska buufismayso sidii khaakda inay iska libdhayso ayaa la moodayay niman caadiya ah inay yihiin oo la isku barbar dhacayo machubkooda shucaacu hagayo taana waa la ogaaday waxaa intaba kasii daran ba yidhahdeen kalsoonidii ummad ummadaha adduunyadu ay ku qabeen oo dhimatay kalsoonidii loo qaba inay yihiin ummadaha xadaarada iyo runta iyo dimuqraadiyadda iyo cadaaladda dad badan ay u qabeen tiibaa dhimatay markaasaa dadku ay ogaadeen isaga laftiisu inuu dictator kale oo kuwii laga cadanay kamida ah inuu yahay marka wuxuu uhi yaqsuduuna bidalika arrintan waxay uga jeedaan fitnat almuslimiin muslimiinta inay aafeeyaan markanay qalabka warbahinta wax qalada kasii daynayaan fa waxay yimi ulaaika almubashiruun asxaabtan uu nebigu soo diray ee bushaaraynayay waxay la yimaadeen bimaa sara ahla almadiina reer madiina wax ka farxiya ayay keeneen markii la kala food qaaday dhaawicii iyo jinaasadii iyo maxaabiistii wuxuu nabigu kala habeeyey cagta ku dhufta bula bushaarada ah. wa kaana dalika waktigaasina wuxuu ahaa waktan siraafihim goortan loo bushaareeye wey wa kaana dalik waktigan asxaabta loo bushaaraynayay madiine joogta waxay ahayd waktan siraafihim markii ay kasoo dareereen min dafni ruqiya binti rasuuli laahi sal allahu alayhi wasalam wa zawji cumaan inantii nebiga aaskeeda markay kasoo dareereen bah markan bushaarada u timi oo inantii nebiga ruqiye la odhan jiray xaaskana u ahayd cumaan ibnu cafaan radia allahu canh ayaa intuu nebigu ku maqnaa dagaalka ayay sii geeriyootay cumaanna wuu u reebay cusmaanna iyaduu ku howlanaayo uu aasayey marka cusmaan iyo dadkii kale reer madiine oo inantaa aasay oo kasoo dareeray ayaa bushaaradan loo dhiibay markaasaa naxdintii inantuna ka yaraato uma qafala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuu soo noqday qafala wuu soo noqday wey raajican isagoo soo laabanaya markaasuu kasoo noqday xaggii madiina loo soo guuray xeebtaa laga yimo hawdkaa loo soo socdaa wa huna halkaa markii dee ehm, baashii adduunyada haydna isyaro qortay maxaanku dhahdaa dahab iyo danaaniir iyo maalba xoogaa gacanta lagu ururiye wixii nimankan ka lushay ayaa waqaca khulfun xoogaa khilaafabaa dhex dhacay bayna bacdi lmuslimiin muslimiinta qaarkood baa isku khilaafay fii qismati alghanaa'im qaniimadii meesha laga helay sidee loo qaybsanaya <laughs> ila baasha adduunyada sibay u yar bidhaamaya naxdintii cadowgaa meeshii ka baxday nasri baa la helay dabeedna waxa isqoray wixii la qaadan kari lahaa ayaa isqoray halkaa ka bidhaamay kolkaasaa soo socodkii geedigii markii lagu soo jiray ayaa faal la bilaabantay nin waliba waxbuu sii calaamadsaday fashubbaan qolyihii dhallinyaradaha yaquuluuna waxay leeyihiin kunnaa rid-an lakum ma shubbaan baan isoo shuyuukh fashubaanu yaquuluuna waxay leeyihiin kunaa ridan lakum ya ha wuxuu ka tegay aniga intaasuu ka tego waa nusqad yaro qalad badan waan yar dareeray marka waxa ay nimankii dhalinyarada ahaa iyo odayaashii baa markaa maaha qabaa'il laysuma haystee sida innaga malaa dhici lahayd waxaa laysu haystaa halkan kooxo iyo raac hore iyo raac dambe ayaa laysu yaro qabtay dabeedna fashubaan yaquuluuna dhalinyaradii waxay idhahdeen baasharna alqitaal war annagaa ragga gacan saarnay dagaalkaanu baashirnay raggii ragga gacan saaray annagaanu hayn fa hiya lanaa khaalisa qaniimadu annaga inagu gaartay waraggan raggii kurta ka jaray ee hawada u diray annagaanu ahayn bahashan annagaa leh yar baa la akrisanaya washuyuukhu yaquuluuna markaasay dabeedna odayaashuna leeyihiin kunnaa waxaanu ahay waa raggii qoobweynta ahaa kunnaa waxaanu ahay rid-an lakum dee difaac baanu idiin ahay iyo jidgoyn iyo raaca labaad fanushaarikukum dee waanu idinla leenahay waa gar weeye <laughs> olana waay tii raaci horaan maahay olana waay tii de raaci damaan lahay soo laguma soo dabamarteeyeen miyaad fadhii lahay midda kale haddii lagula soo kaco sow kii kaaga ridi lahaa may miyaynu ku kala hadnay waynu iskabaynay une gartaasaa ka dhacday waa runtood mid qolo walba waa runtoode eh. ogeysiis horena wuu sii jiray oo dee ninkii fur buu leeyahay marka waxaan la isku haystaano waa wax furkii kasii badanba qaniimadii guud wey dee colna marka la qaybinayo dee raac hore iyo raac dambe iyo jidgoyn iyo taris ku jooga waxo dham waa isku waa mushaarik arrinkaasaa doodaasaa timi waaya walama kaana hada alikhtilaaf khilaafkani kolkii uu noqday mima yadcuu ila adacf wax ummadda daciifnimo u keeni karaa wayazracu fi lqulubi alcadaawata waalbaqda quluubtana ku abuuri kara colaad iyo nacaybshiiyo alcadaawatu walbaqdaa waa colaad iyo nacaybsiiyo labadaasoo almuadiyeyn ee qofka gaadhsiinaya addaa muadi wuu gaadhsiiye wey ee gaadhsiin kara ilaa tashatuti shaml ururkii ummaddu inuu googo-o shamligu waa ishaysiga tashatutkuna waa kala tag marka cadaawadan iyo nacaybsiyan hadduu dadka qulubtooda isu galo wuxuu keeni karaa tashatutu shaml ishaysigii dadku inuu kala daado markii arintan oo taa keeni kartaa dhacday khilaafkan oo kala daadasho keeni karaa kolkuu ummadda dhex yimi ayaa ilaahay uu daweeyey anzala allahu ilaahay baa soo dejiyey xasman lihada alkhilaaf erayada luqada waa inaad barataaye vocabulariga cusub ee soo kordhaya inaad noodkaraysato wey siday markay kugu soo noqdaan aad u garan karto xasman iyada oo ilaahay uu ka go-aan gaarayo oo hakinayaba joojinayo lihada alkhilaaf khilaafka isagaa iyadoo ilaahay uu gubayo sida kansalka oo halkiisa uu ku baabi'inayo ayaa wuxuu soo dejiyey maxay awala suurat lanfaal suuratu lanfaal qaybteeda hore suurat lanfaal qaybteeda hore ayaa ilaahay uu ku daweeyey cudurkii uu ku soo afuufay kan dawshada ah ee la yidhaahdo ibliiska waay yasaluunaka can lanfaal qul ilanfaalu lilaahi wrasuul faاtaquu اllaha waaصlixuu daata baynikum waaطiicuu اllaha warasuulah in kuntum muminiin yasaluunaka can اlanfaal baashii qaniimada ahayd bay ku weydiinayaan sida loo kala qaadanayo qul waxaad tidhaahdaa war ha yaraadee alanfaalu qaniimadu lilaahi warasuul rabbi iyo rasuul baa iska leh markay dad murmaan haddii la idhah dawladdaa iskale way iska tegi war halkan ay qabsateen dawladdaaba leh labadiinuba guura iska taga warkuba uu soo ururi ama waa dan guud hadii la idhaahdo way iska yaraanba sheekadu marka dee aniga alh iyo aniga sidaan ahaay waan kula leeyba marayse waxa ilahayna uri qaniimadu ilaahay rasuulka ka godaaba ninownaha hawaysan fataqu llaha ilaahay ka cabsada buu rabbi yii u canaantay waaslixuu hagaajiya daata baynikum arrimaha dhexdiina hagaajiya haxumaynin arinka waaiicu llaha warasuula ilaahay rasuulkana ka tala qaata in kuntum muminiin haddaa ilaahay rumaysantiin canaantaasaa loo dhiibay go-aankana ciddaasaa leh idinkuna arrinka ha xumaynina dee xishooda ragguule kolkii horeba wuxuu ku liibaanay iimaanuu ku socday adduunyaiyo iimaankii xumayna sidaasaa loo baahan yahayo sidaa ilaahay uu u daweeyey dadka khilaafkii dhex yimi ayaa loo baahan yahay marka ummadda khilaaf dhex yimaado in aan naarafuuf lagu sii noqonin ama dabka aan lagu sii kordhinin gaas ama dhoobada aan qoyaan lagu sii badinin lagu daweeyo dawadaa ilaahay uu saaray subxaanahu watacaala ila farmasigii ay taalle inagan haysano waa kitaabka qur-aanka in lagasoo laga soo daldalo un wey dadka la siiyo fasadaca waxa ku dhacay calaa afidatihim quluubtoodii waxa ku iftiimay nuur qur'aan qur'aanka nuurkiisiiba wax ku yidhi quluubtoodii ila dad quluubtooda culan tahay fataalafat quluubtiibaa isu timi bacda an kaadat intii ay u dhowaatay taftariqu inay kala firdhanto qalbiga mar walba waxaa loo sheegaya dadku ama qalbigay ka midoobaan ama ka kala tagaan jirta maaha marka qalbigii kala firdhi gaalay baa iminka isu yimi markuu qur-aanku daweeyey wa tarakuu waxay uga tegeen amra alghanaa'im lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigay uga tegeen yadacuhaa xayu shaa meeshuu doono ha dhigo nin waliba saasuu yii kamaa xakama alqur'aan sidaa qur-aanku xukumay baanu qaadana ka tali nebi allow isaguna dee ma xaggan kiish ma laha gaalahe iyo qandi uu ku rito toona ma jire faqasamaha calayhi salaam calaa sawaab si siman buu ugu qaybiyey dadkii si siman buu ugu qaybiyey kooxuun buu u qaybiyey ninkii tignica watay iyo ninkii afentary ahaa iyo warali iyo hubli saasuu ugu qaybiyey kooxo mustawihii unbuu ku kala dad darajooyin kala taagnaaye alraajil maca araajil kii lugeynay ka lugeynaya inbuu raaciyey raajilku waa ka lugeeya marka intii efantariga ahayd iyaga dee wuxuu ka dhigay qori gaar ah. walfarisa maca alfaris ninkii fardafuulka ahaa ee marka hore dee tignika inoola yimina isagana xaaladiisu gaar bay ahaydo saddex qori buu leeyahy ninka gaadiid wataa ninka keligiis ka lugeynayaana wuxuu leeyahy hal qori waxaa la dhiirigelinayaa gaadiidka oo nafta bani aadamku inkastaba imaana ku socotay haddana waxna way iska yar doonaysaa markaa qofkii isagoo dee gaal xoreynaya haddana wuxuu ku xisaabtamaya hadduu gaadiid soo kaxaysto si fiican u hubaysan yahay in dee qaniimadiisuna badanayso nasriga ilaahay iyo waxa la helaya kolka isku darmaan waay wa adkhala fi ishaam qorituurkii macnaa qeybtii wuxuu ku daray qaybtii wuxuu ku daray bacda man lam yaxdur dadaan goobta imanin dagaalka dadaan halkan dagaalka imaninna oo xaaladoodu gaar ahayd oo amar ku maqnaa nebi oo nebigu meelo gaara uu cayimo sida raggan uu dagaalka usoo galeen ayuu isagu intuu dagaalka ka joojiye howlo gaara u diray raggaana wuxuu ku daray ilaniyana dagaal kale ku maqnayn kol hadday amarkii rasuulka qaateene wuxuu ku daray ishaamka ishaamku waa qaybtii wuxuuna ugu daray liamrin kallafa bihi arinuu qofka ku kalifay arinuu u xir saarayo ku hawlgeliye ulaado hawshaa soo qabo wahum raggaasina waa kuwe abulubadat alansaari asxaabiga abulubaada la odhan jiray dheh qorigu ku jiraa buuhi sababtuna waxa liannahu kaana mukhallafan calaa ahli lmadiina reer madiina loo reebay waa kusimihi nebiga ee madiina ninkaasi kol hadduu nebiga madiine ku simayey oo halkaa aanu iskaga harin magaalado ragga ku hadhay aanu lamid ahayn amarkii rasuulka ku hadhay sala allahu calayhi wasalam wuxuu nebigu yihi ninkaa qoyl buu leeyahi waa mid walxaaris ibnu xaatib ninkaana wuu ku daray lianna arasuula sala allahu calayhi wasalam khallafahu waxa u reebay calaa bani camri bni cawf reer bani camri bni cawf ayuu ku reebay liyuxaqiqa amra balagahu arin soo gaadhay si u xaqiijiyo reer bani camr bn cawf qabiilo meeshaa degtay ahaayeen madiine agteeda qabailka muslimiinta khilaaf ka dhex jiray jaafaasidiq baa yimi isqabsi dabeedna wuxuu war anagu xaggan aan usii baxaynaay oo dagaal ninkii abi sufyaan iyo safarkiisii baan u adiguna waxa aan hadduu doono guddi ku daraya waxaan kaaga dhigay madax qabiiladaa dadkaa is haystay inaad soo hagaajiso halkaasaan wuu raaci lahaba nebiga laakiin wuu reebay liyuxaqiqa amran balaqahu arin ka soo gaaray nabiga si uu xaqiijiyo walxaaris ibnu sama ninkaana wuu reebay iyo wakhawaat ibnu jubayr liannahumaa kasaraa birawxa dhaawac baa soo gaaro way jabeen meesha rawxa laydhaa markay marayaan labadaa saxaabina way jabeen dee mujaahidka dhaawacmay yaanu dagaalkaba ku dhaawicmine dee dhaawicunbuu lamid yahisba nimankaana halagu dara buu nimankii halkaa ku haray ee naafada noqday falam yatamakana min asayri dee inay socdaan bay kari waayeen ay colka soo raacaan wabalxata bna cubaydillaahi wa saciida bna zayd labadaa asxaabi ee mujaahidiintii waaweyne ahaa waa raggii cuslaaye iyagana qorigu ku daray xabadda laysku riday yaanay jooginbe hawshanay dee iyaguna hayeen muhiimka ah liannahumaa ursilaa waa la diray yatajasasaani alakhbaar sirdoon bay ahaayeen iyaguna sahankii colkay ahaayeeno nebigu wuxuu ihi warba halkaa cadowga kasoo soo sahamiya intii ay sahamka ku maqnaayeen falam yarjicaa mabay soo noqonin ilaa bacda intihaa'i lxarb waxay meeshii la isku caboo lagu kala food qaada bay yimaadeen sahan buu dilay halkaa kasoo wareega saadhaha dabeedna intii a xabadii bilaabantay gaaladiiba waa lagu cabay qaniimadii oo la xambaarsan yimaadeen oo <laughs> meeshiiba la kala tegayba wixii dhimanayana intee wixii kale qabsaday haada salaam ila wuxuu ilbiriqsiiye dagaalku e liannahumaa ursilaa yatajasusaani lahbaar sidaasay tahay oo dee ninka sahankaana waxa macruufa ninka ugu hawl badan ba inuu yahayba waayo khatar buu u bareeraya inuu cadowga afka uga galo ayaan waxba ahayn saa darteed bay tahay inuu yahay qofka ugu feejigan aada usluub badan isticmaalaya marka dee waa wuxuu sameeyey filaaynimo waa cumaan bnu cafaan cumaan ibnu cafaan oo nebigu sadaq u ahaana wuxuu ku daray dadkii qaniinada wax ku yeelanayay sababtuna waxa liana arasuula calayhi asalaam nebi maxamed baa khallafahu dagaalka ka reebay cala bnatihi ruqiya inantiisii ruqiya u reebay yumariduhaa isagoo xanaanaynaya war inanta sii hay bui adigu colka iskaga hadho dee xaaska lasii joog bui adiguma waatana way isdaran tahay anigu joogi maayo ummadan horkacayaae adigu joog kaasuu ku haray wa caasim ibnu cali ninkaasina wuu ku daray liannahu khallafahu calaa ahli qubaa walcaaliya ninkanna wuxuu ihi caasimow adigu reer quba iyo intan xaafadahan madiine ka yaro durugsan caaliyadee taagga ah halkaa joog abulabaabe waa magaalada madiine iyo masaajidka nabiga iyo ereyadaas qubaana dee xoogaa buu jiraa kiiloyaa madiina dhinaca hawdu ka soo marka intaa hawskaa iyo tuulooyinkaa yaryar iyo masjidquba eryada ah adiguna bara saafka si ahaw iyo kusimooo balalkaasii tuka bui dadka wakiilla ka haw waay washama wakadalika asham nebigu qaybtii waxa uu ku daray oo kale liman qutila bibedrin intii beder ku shahiiday ilaa dad baa waxaa ku shahiiday asxaabe wahum arbacata cashara afar iyo toban asxaabi baa beder ku shahiido inta badan aanad maqal waxa dee iyaga loo sheegi waayo tiradooda dee kuwan kalun baa la sheegaa balaayadu ku habsatay gaalada oo farabadnaa minhum waxaa kamid ahaa cubaydat bnu xaris ibnu cabdilmualib ibnu hashim aladi jurixa fi lmubaarazati اlula ninkaasaa kamid ahaa cubayda laydhaa nabiga ilmaadeerka ahan calayhi salaatu wasalaam nabiga ilmaadeerha oo aladi jurixa fi lmubaarazati lula waa ninkii lagu dhaawacay isu soo bixii u horeeyey ninkii lagu dhaawacay buu ahaayo dee waa aynu soo marnay inuu maaragtay shahiiday ataynu soo marnay fainahu radia allahu canhu maata wuu dhintay cinda rujuuci lmuslimiina min badr markii muslimiintu ay beder ka noqdeen ayuu dhintay wadufina bisaxraa eeryadaa banaanna waa lagu aasay hbisifra cafan eryadan oo meesha sifra la idhaahdo ayaa lagu aasay aaskiisuna halkaasu ha waay walamaa qaaraba calayhi salaam almadiina kolkuu haddaba nebigu madiine kusoo dhawaaday arimiina sidaa u kala dejiyey talaqathu alwalaa'idu bidufuufi yaqul talaqatu waxaa la kulantay alwalaa'idu waa dumarkii maaragtay addoommaha ahaa bidufuuf iyagoo durbaana garaacaya yaqulna waxa ay leeyihiin qasiidadan ay tirinayaan oo ah tii ay tiriyeen maalintuu nebigu soo galay madiina ee uu maka ka yimi alaca albadru calayna min saniyaati lwadaaci wajaba shukru calayna ma dacaa lilahi daaci ayuha almabcuudu fiina ji'ta bilmri lmudaaci alaca albadru calayna dayaxii baa noo soo baxay min aniyaat lwadaac karintaasuu kasoo baxay magacaa la ydhaha aniyat lwadaac karintaasuu dayxi kasoo baxay isagoo fallaarihiisii wata waa nuurkii rasuulka sala allahu alayhi wasalam asiraaju lmuniir wajaba shukru calayna waxa nagu waajibay inaanu ilaahay umahadnaqno ilaa wixii u weynaa diina baanu helay maantana wixii u weynaa guula baanu helay maa dacaa lilaahi daaci inta uu ilaahay daraaddii u yeedhayo qof daaciye diin waxa u muhiimsan dadka wax u qabanaya ka daaciga u ahe maa dacaa lilaahi daaci inta ilaahay xaggiisa ajiibu daaci allah waa rasuulkii inta ilaahay xaggiisa qof daaci ugu yeedhayo ilahay waa ku mahadnaqayna ayuha almabcuutu fiina nebiganna laga soo dhex saaray ow ji'ta bilmri lmudaaci waxa aada la timi arin la aqbalo bilmr arin baad la timi almudaac oo lagaa gudoomay arin wala kaa gudoonay bay dhahan waxaad la timi marka saasay isugu xidhanoo imaatinkii horena farxad buu leeyahay nebigii oo aan isku iska sii fadhiinuune facala juhdan jahiidan dadaal badan xaqiijiyo sanad iyo bad raggii uu ka soo qaxay halkan ku cunay oo ku liqay iyadoo qasiidaday mar labaad bay noqotay in la tiriyo dib loo soo nooleeyo marka dabeedna waxa yaallaa waxa weeyaan in magaaladii lasoo degay dadkii guulaystay nimankii yuhuud aha candhuuftoodii dib u laqeen qurayshna firxadkoodii meeshaa ka noqday dad fara badan baa la hayaa maxaabiist oo toddobaatan ah tashi buu nebigu ka bilaabay maxaabiista maxaa laga yeelaya maxaabiista iyo arrinkood